بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي قال المصنف رحمه الله إن وأخواتها لإن أن ليت لكن العل كأن عكس ما لكان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البدي وهمز إن افتاح لسد مستر مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن لي يمين aw xuukiyat bilqawli aw xallat maxal xaalinka zurtuhu wainii duu amal wkasaruu min bacdi ficlin culliqa bilaami kaclamiinahu laduu tuqaa كعلمينه لذو تقى waxaanu kusoo guda jirnay nawaasikhdii nawaasikda waxaanu ni min xayu daatu way qaybsamaan baynu nidhi waxaa loo qaybinayaa wax xuruufa iyo wax afcaala min xayulcamalu markaynu nidhaana saddex bay u qaybsamayeen maa yarfacu isma wayansibu lkhabara iyo maa yansibu lsma wayarfacu lkhabara iyo ma yansibuhumaa macan wax wada nasbinaya marka waxaynu soo qaadanay maa yarfacu lisma wa yansibu alkhabara way noo soo dhammaatay waxay ahaayeen kaanayo walaalaheed iyo afcaal almuqaaraba iyo alxuruuf almushabbahatu bilaysa saddexdaas meel halka marin maa yansibu lisma wayarfacu lkhabarana halkana ka bilaabmaysa marka maa yansibu lisma wayarfacu alkhabara waa lix waa lix maya e waa sideed waa sideed culimmada qaarkood waxay leeyihiin waa lix dee lixdii aynu naqaanay inna iyo anna iyo ka anna iyo laakina iyo layta iyo lacalla waxaad u geysaan laada annaafiya liljins waa imisa toddoba soo maa casaa u geeya casaadii aynu soo marna weli markay warkay taamada tahay weya markay naaqaska tahay ma soo sideed maa marka casaaba lasku hayaayo saddex saddexba lasku hayaa saddex qowl culimada qaarkood waxay leeyihin ficlun itifaaqan culimada qaarna waxay leeyihin mayane xarfun itifaaqan culimada qaarna waxay leeyihin mayane fiihaa tafsiilun tafsiil baa ku jira oo haddii ay camal fasho lacalla camalkeyga oo kale macnaha lacalloo kale haddii ay faa'idayso takuunu xarfan haddii ayna haddii ayna saasoo kale ayna noqonna takuunu ficlan bay leeyi marka markay noqonayso xaraf waa marka ay nasbiso damiir ismigeedu marka uu noqdo damiir mutasil ah damiir mutasil markuu noqdo ismigeedu weyaan waayahay marka waxay ku darayaan culimadu ay ilxaaqinayaan casaada marka uu ismigeedu noqdo damiiru nasbo mutasil ah faqultu casaahaa naaru kasin waa callahadaasoo kale casaahaa haadaasa ismigeediia naaru kasinna waa maxay waa khabarkeedii weyaan marka siraaf isagu wuxuu leeyahy waa xaraf bilitifaaq jumhuurna waxay leeyihiin waa ficil cala aliطlaaq ibnu saraaj iyo thaclabna waxay leeyihin way waxa weeyaan iyo way tafsiilinayaano waxay leeyihin maxay haddii ay lacallo la macno noqoto xaraf ha noqoto haddii kalena ficil ha noqoto marka xuruuftani horta waa wada xuruuf la iskuma khilaafsano casadaasa la isku yarhaya ma ficil ba mise waa xaraf inta kale waa itifaaq cid isku diidan ma jirto shuruud bay leeyihin marka ilaa shan shardi bay culimadu gaadhsiiyaan kow an taqaca fii sadri ilkalaam waa inay dhacdo sadrulkalaam hadalka bilowgiisa waa dhacdo hadalka bilowgiisa waa inay dhacdo taasaa shardi u ah xuruuftan iyadu ugu horreyso ayaa shardi ah annadaa laga soo reebaaye shardiga labaad allaa yataqadama khabaruhaa cala smihaa khabarkeedu waa inaanu ka soo hormarin ismigeeda waxay kaga duwan yihin halkan ayo kaaniyo walaalaheed khabarku waa soo hormariy ismigu ka soo hormariye wa kaana allaahu afuura raxiima wa kaana xaqan calayna nasru lmuminiin iyagu maadaama oo xuruuf ay yihiin waa daciif sooma saa waa inanu soo hormarin waxaa waajib ah tartiibtaa ah inay ahaadaan shardiga saddexaad alla yataqadama macmuulu khabaryaha cala smiha macmuulkhabarkeegu waa inaanu kasoo hormarin ismigeeda waa inaanu kasoo hormarin shardiga afraad allaa yukhafafa ina walaakina ina iyo laakina waa inaan la takfiifin shardiga shanaad allaa yuzaad ma ma waa inaan lagu ziyaadin wawaslu ma bidilxuruufi mubtilu icmaalaha waqad yubaqal camalu way inoo keeni doonaa insha alla xagga ku gaari doona shantaa shardi ayaa loo shardiya shantaa shardi ayaa loo shardiya mubtadaha ay ku camal falayaan ka warrama mubtadahay ku camal farayaan saddex shardi baa loo shardiyaya allaa yakuuna laazima alxadfi waa inaanu noqon kii xadafkiisu uu laazimka mubtada laazimulxadaf abaa jira sooma ya in la goyo ay waajiba samaynaan soo marin kii waa inaanu ahayn allaa yakuuna laazima alibtida laazimibti mid ibtida laazima binafsihi ow bigayrihina waa inaanu ahayn allaa yakuuna laazima tastiir tastiir iyo awalka mid laazima inuu dhacana taana waa inaanu ahayn saddexdaa shardi baa loo shardiya khabarka miyaa laba shardi baa loo shardiyaa ko allaa yakuuna alabiyan waa inaanu alabi ahayn shardiga labaad alla yakuna laazima sadri isaga laftiisu laazima sadri waa inaanu ahayno awelka waa inaanu laazimin awelka waa inaanu laazimin waa yahay xuruuftan siba wey isagu wuxuu ka tirinayaaba wuxuu ka tirinayaa isagu shan buu ka tirinaya annadu ridaya isagu anna ayuu daaqada ka saaray annada daaqaduu ka saaraya oo waa ina un lisababin un loo fadxiyey waa ina un sababin ba loo fixiya waa ina weeyaan ina un wuxuu yidhi sheekhu cagsuda kaaskaas halkaasu laqmada ka bilaabmaysa cagsumaa ay cagsuladii kii dabagedigii likaanay istaqara u sugnaaday likaana kaana u sugnaaday min camalin camal xaggiina uga sugnaaday haabitun waa sugnaaday cagsigaasi liinna inna ayuu u sugnaaday inada almaksuurati hamza hamzadeeda lahoos dhigayo anna walayta laakina lacalaka anna waxaa laga rida maay waa biisqaai xarfi lcafi intaasi xarfu cadafkii baa laga rida intaba markaa liinna xarfu jar baa gala xarafkii qaacido guud baynu oo ah kullu maa qusida lafduhu fahuwa smun wax kasta oo lafdigiisa loo qasta waa ismi casuma ay cagsuladii kii dabagadigii likaanay istaqara likaana kaana u sugnaaday min camalin camal xaggiina uga sugnaaday haabitun waa sugnaaday liinna inna ayuu u sugnaaday anna wa anna anna ayuu u sugnaaday layta wa layta layta ayuu u sugnaaday laakina walaakina laakina ayuu u sugnaaday lacalla wa lacalla lacalla ayuu u sugnaaday ka kaanna wa ka kaanna ayuu u sugnaaday wadaalika tusaaluhu kaainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid ah weeye aad ku qawshid ina zaydan ninka zayd ihi caalimun mid og weeyi bianii anigu kufun mid u dhigma inaan ahay libintihi inantiisa inantiisa inaan u qalmo zayd wuu og yahay walaakin bnahu zayd inankiisu duudiqnin mid caloolxumo saxiiba wey ka dabka shidaya inankayga hor jooga bu yidhi <laughs> ya laakiin zayd yaa arrintaasi wuu ogyahay inaan isku dhigano waay inagasaynu horeyba u tilmaanay waa qaybtii labaad weeyaan camalka kaanina wuxuu ahaa ismigana way rafcinaysa khabarkana way nisbinaysa waa cagsigii marka ismiga ayay nasbinaysaa khabarkana way rafcinaysaa soo saama tiradoodiina sidaa uu sheegay sheekhu waa lix weeye labadana waa lasoo ilxaaqinaya waa sideeddaa weeyaan sideedduba inay xuruuf yihiin halkaa casaadunbaa lasku hayaayo toddobada kaleba waa laisku waafaqsan yahay macaanidoodana da kutubta hore aynu kuso dhigana macaanidooda minaan kutubta hore kuso baran kutubta hore aynu macaanidooda kuso baran waayahay saddex tusaalna siiye saddexda tusaalna siiye waa maxay inna tusaalaheedii waa bixiye annana tusaalaheedii waa bixiye laakinana tusaalaheedii waa bixiye xuruuftan waxay iskuu jirtaa mid muujaba iyo mid saaliba xagga macnaha laakin waa saalibo weeyaan inna iyo annina waa muujabo weeyaan markaa xuruuftii saalibada ahaydna waxbuu ka tusaaleeyey xuruuftii muujabada ahaydna waxbuu ka tusaaleeyey inna iyo anni waa muujab sooma waxayna tusiyaan muujabnimadii labuu ka tusaaleeyey oo wuxuu ku yidhi ina zaydan caalimun waa ismigeediiy khabarkeedii annana wuu tusaaleeyo anii kufun ismigeedii weeyaan damiirku khabarkiina waa maxay waa kufun laakinina muxuu ku tusaaleeyey ibnahu waa ismigii dunada waa ismigii asmaaulkhamsi ya ismigii asmaaulkhamsi mna waka saddexdaas markaa ka tusaaleeyey xukunkiina wuu sheegay oo waa maxay xukunkooguna cagsu maali kaana min camal lina ana layta laakina lacalka anagu guy wa yansibna isma wa yarfacna alkhabara tusaalayaashoodina waa kuu sheegay wax dhimanba marka marka ma jiro laqmadu cagsu maabaa mubtadaa markaa maadaasi mawsuulay noqonaysaa siladeedii waa kaana siladeedii kaanadan iyo min camalin labada jaariye majruubi waxay ku tacalluqayaan silada oo istaqaraynu soo qadarayna li'inana waa khabarkii oo taqadumay cagsu maa kii dabagedigii istaqara sugnaaday likaana kaana u sugnaaday min camalin camal xaggiina uga sugnaaday haabitun maagaasi waa sugnaaday liinna inna ayuu u sugnaaday anna wa anna anna ayuu u sugnaaday layta wa layta layta ayuu u sugnaaday laakina wa laakina ayuu u sugnaaday lacalla wa lacalla lacalla ayuu u sugnaaday ka anna wa ka anna ka anna ayuu u sugnaaday marka lacalla culimmada qaarkood baa laba waa xarfujar xurufujar bay nooga iman doontaa lacalla abilmiqwaari Ah, minka qariibu baytushacirku haddi ku tusaalin jire lacala abilmiqwaari lacala abi ismu minas mala khamsa munayn lacaladan waa xarfu jarba haddii kale muxuu odhan lahaa lacala abal miqwaari minka qariibu buu odhan laha markaa macaanidii faa'ideeyana waa iska basiide macaaniday faa'ideeyaan inna iyo ani tawkiid bay faa'ideeyaan laytina maxay faa'ideysaa tamani bay faa'ideysaa laakinina maxay faa'ideysaa istidraag lacalina maxay faa'ideysaa taraji bay faa'ideysaa macaani kalena way faa'idaysaa tacliil baa u fara badan intay qur'aanka ku so aroortay lacalakum tattaquun lacalakum tacqiluun waa tacliil weyan tacliil likay tacqiluun usuma yidhahdaan culimadu hagee ka keena waxa dhalla waa tacliil wey tacliil wey waaya kaanna tashbiih bay faa'idaysaa laakiin waa xilima waa marka uu yahay khabarkeedu ya jaamid ismi jaamida kaana zaydan sadun tashbiih bay faaidaysaa laakiin khabarkeyga hadduu noqdo mushtaq ka warrama kaana zaydan faahimun dhani bay faidaysaa baa culimadu kaana zaydan zayd inuu wax fahmayaan u malaynaya hadduu khabarkeygu noqdo mushtaq dhani bay faa'idaysaa bay idhahdeen laakiin khabarkeygu haddii uu yahay ismi jaamida maxay faa'idaynaysaa tashbiih bay faa'idaynaysaa de waxaaso dhan waa iska basiid wey waaya haddaba kabarkay rafcisaa khabarka ayay rafcisaa waa madhabka basriyintu sida weyaan madhab kalaa jira madhab kala jira oo oranaya labadaba way nasbisaa ismigiina way nasbinaysa khabarkiina way nasbinaysaa shaacirkaasi waa ka xagga hoose inoogu qoraya ida swada junxulayni faltaati waltakun khudaaka khifaafan ina xuraasana usdaabul gabadh buu la ballamaya wuxuu leeyahay idaswada marka uu madoobaado junxu leyli habeenka gabalkiisu marka uu madoobaado faltati kaalay gabadhiibaa ku odhanaysa inankii faltati markaa noo kaalay waltakun ha ahaatabay tiri khudaaka tallaabooyinkaagu khifaafan mid fudud shanqadha yaraa bay tiri soo qadimine maxaa dhacay ina xuraasana kuwana waardiyeynayana ilaalinaya ustaa waa libaaxya tiri ilaaliyo is ilaaliyo shanqadha yaraa bay leedahay maxalshaydku waa maxay ina xuraasana mun ismigeygi mansuubahayn usdaana waa khabarkiio mansuuba ila haddii kale usudun bu odhan laha wuu godi lahay khabarkile waa marfuuc ma arkaysan labadiiba waa mansuub marka marka carabta qaarkood ba sidaa iyagu ula dhaqmaba carabta barhkood ba saa ula dhaqmo iyo shaacirkan kale kaana udunayhi kaana udunayhi idaa tashawafa dee waa baxurajiskan aynu ku jirne qaadimatan aw qalaman muxarafa kaana udunayhi dameerka labadiisa dhegood waxaad moodaa idaa tashawafa markuu taagayu wax fiirinayo qaadimatan baad moodaa bui shimbir aw qalaman ama qalin baad moodaa bui muxarafan dhinacyada laga qoray qalin dhinacyada laga qoroo la dhuubay sidiisoo kale ayaad moodaa maxal shahidka waa maxay kaana udunayhi idaa tashawafa qaadimatan udunayhi udun muxuu ku taniyeeyey waa taniyaln calaamadda waa maxay waa yada de ila waa ismiyadii caadihi isagu waa yada weeyaan waa taniyaln qaadimatanna waa maxay waa khabarkii oo mansuuba labadiiba muna nasfa ka dhigan labadiiba mansuub buu ka dhigay waxaa kamida ah beydkaa kale wayaalayta ayaama sibaa rawaajica alla dhalinyarnimada maalmaheedii miyay soo noqdaan ma soo noqonayaan alla fiicnaan lahayda ya layta ayaama ismigeedi waa mansuub rawaajican barutnad migunbuu uleeyaha saas de waa rawaajica ila waa siqatu mafaaciile rawaajica labadiiba muna nasbin labadiiba u ya shadrii kale u maqan yahaa ku aragnay wayaalayta ayaama sibaa rawaajica waaya maxalshaaidku buu ka soo qaatay oo laytoo camal fashay oo labadii jisba nasbisaya intaasuu ka soo qaadanaya khudarigu marka waa maxay iyadii oo labadii jisba nasbinaysa weeyaan ashhadu ana muxamada rasuul اllah kolkuu maadinku eedaamaya yihahdo ka warrama ana muxamada rasuul ya waa khalado gud baad la dhici lahay sooma <laughs> ya qofka caamige sidaa lihi isagu de qofka garana qofka caamige isagu saal ilama garanay inay bedel tahay qaar baa ka odhanaya waa bedel hadda doona ashhad ana muxameden de rasuulallah idan waxaan ka bedelaya maxamed baan ka bedelaya soo ma laakin dee khabarka ini marfuuc bu ah soo ma ya dee luqadan ku socdaa hadda lagu dhaa ka hor tana loogu luqluuq de ibnu cuthaymiin alfiis halkaa ka akriya luqadaa kolkaan maqlay waan ku farxay bu odhanaya aad baan ugu farxo odhanaya waayo dad badanoo cawaama saa ugu dhawaaqaya moogta dee halkan unbaad ugu luqluuq halkaas unbaad u marin marka intaas waa iska basiiga waynu isla soo qaadanay waraacid atartiiba ila fi ladii kallayta fiiha aw hunaa hayra albadi waraaci ilaali daakan ilaali atartiiba ilaali ama atartiiba ee tartiibka ah ila fi ladii ay fii kulli mihaalin tusaale dhammaantii dhexdii ku ilaali ilaa fi ladii ilaa fi lmithaali tusaalihii mooye alladii tusaalahaasoo yakuunu ahaanaya kalayta fiiha alla daarta dhexdeeda miyuu ku sugnaado hayra albadii kii carabka dheera hayrkii aw layta hunaa alla halkan miyuu ku sugnaado hayra albadii kii carabka dheeraa hayrkii muxuu ka wadaa markay camal falayso waxaanu nidhi shuruud bay ku camal fashaabaynu markay camal falayso shuruud ayay ku camal fashaabaynu nidhi shan shardi baa ka ahaa shanta shardi maxaa ka mid ahaa allaa yataqadama khabaruhaa al smiha waa inaad tartiibteedi ku socoto mubtadi khabarkiisa u tartiibsanaan jiran waa in marka waxaa ka laazimaya ismigu inuu soo hormaro khabarkana dib loo dhigo ilaa khabarku inuu daraf iyo jaar majruur yahay mooyaane khabarku inuu daraf iyo jaar majruur yahay mooyaane oo markaa takhirkiisu laazimi maayo de sababtu waa maxay layta fiiha ama layta hunaa hayr albadi tusaalahan waa maxay marna khabarkiibaa ajaar iyo majruur oo fiihaaya marna khabarkiibaa daraf ah oo hunaaya saa darteed khayralbadida dambe waa ismigii de waa mansuube khabarkiina wuu soo taqadumay waayo daraf weeyaan de waa daraf muna darafayn liannahum yatawasacuuna fi duruufi wاlmajruuraati ma laa yatawasacuuna fii hayriha qaacidadaasaad haysataa waayahay laba suuro ama laba qaybood baa ka soo baxaya inuu taqdiimku u jaais yahay taakhiirkuna uu jaais yahay labaduba waa jaaza wa jaaza khabarku inuu soo hormaraana waa banaan yahay inuu xaggiisii lagu sheegaana waa banaan yahay waa maxay tusaaluhu layta fiiha hayr albadi ama layta hunaa hayr albadi jaar iyo majruurkan soo taqadumay inuu soo taqaduma waa jaais in halkiisa lagu daayaana waa jaais oo la idhaahdo layta ayra albadi fiiha in la dhado waa iska jaais labaduba waa jaais taqdiim iyo atakhir masalada labaad ama suurada labaad ka hoos baxaysa waxay tahay yajibu taqdiimuhu in lasoo hormariyaa waajiba khabarka ismigiina dib loo dhigo layta fi daari saaxibaha waa marka uu ismigu wato jus u noqonaya khabarka wax kamida layta fi daari saaxibaha imika ismigii oo saaxib ah maxaa ku jira damiir damiirkan ayuu unoqonayaa khabarka qayb ka mida ah oo daata ayuunoqonadaarta ayuu unoqonaya lidaa maxaa waajib ah khabarku inuu soo horeeyo haddii kale waxa ka dhalan layta saaxibaha fi daari cawdu damiiri calaa mutaahirin lafdan wa rutbatan baa ka dhalan wadalika laa yajuuzu ilaa fi sitati masaa'ila wa haadihi laysat minhaa masaaishii lidii ma ka midba wcawdu mudmarin ilaa maa bacdahu lafdan warudfatan wahada xusira fii baabi nicma watanaasuc اlcamal wamudmari shani waruba wlbadel maaa ku hd wmubtada mufasara biاlkhabari wa baabu faacilin bikhulfin fahburi so intaa mahan intaasaa lagu dabdin jiray intii mid kamida ma aha sidaa darteed waxaa waajib noqonaya in ismiga xagga dambe la dhigo si uu u noqdo maxay awdu damiir calaa mutaqadimin lafdan laa rusbatande suu ugu noqdo macmulkhabarka ka waran macmulkhabarkii laftiisu in ismiga ka soo horeeya ma banaano xitaa hadduu daraf yahay ama uu jaari majruur yahay ma banaano ya ma banaano inkastoo culimada qaarkood ay leyihin haduu daraf iyo jaari majruur yahay macmulkhabarku waa soo hormari karaa ay leeyihiin baytushaacirkaasay u daliishanayaan falaa talxani fiiha fainaha bixubihaa akhaaka musaabu lqaal bijamun balaabiluh bu yidhi falaa talxani hay canaanan fiihaa ay fii xubihaa jacaylka aan jeceelhay en ka daba dhacay haygu canaanan maxaa dhacay faina akhaaka niyaho walaalkaa musaabulqalbi qalbigiisu mid lagu asiibay weeyi bixubiha jacaylkeega jamun mid u fara badan yahay weeyi balaabiluhu waswaaskiisa mid u fara badan iyo murugooyinkiisu humuumtiisu maxalushaahidku waa maxay inna ismigeedii me akhaaka ha dhahde akhaaka maynayn khabarkeediina me musaabulqalbi musaabada maynayn muna marfuucayn haddaba musaabu waa maxay dhinac marka laga eego waa macmuulo waa lagu camal falay dhinacna isaga caamil sii a macmuulkiisii me bixubihaada weyaan bixubihaada weeyaan maan ismigii laga soo horreysay saasay daliishanaya saasay daliishanaya marka u fiirsada wuxuu noqon karaa markaa macmuululkhabarkan soo ma aragtaan macmuulkaas wuxuu noqon karaa innada ismigeedu innada khabarkeedu de ismu faacilna wuu noqon karaa ismu mafcuulna wuu noqon karaa ardayba habeen masladaana weydiiyey tusaalahaas kan laftiisa u daliilaba musaabul qalbidana u daliila waayo musaab waa ism mafcuul wey ismu faacil inay dul joogtaa shardi ma musaabadu lafti mayna ism mafcuulayn waa ism mafcuul wey markaa beytkana u daliilaba falaa talxanii fiiha faina bixubiha akhaaka musaabu qalbi jamun balaabilu ism mafcuul weya waaya kaaniya min akhbaari ina walam yujiz lahu axadu fi an yataqadama waxaynu kuso qaadanay mahay qadrigaan kuso qaadanay kaniya min akhbaari cinaa walam yujiiz lahu axadu fi naxwi an yataqadama casaa xarfu jarin mina daka yajurunii ilayka faabxi fi culaaka muqadama kaaniya min akhbaari ina waxaad imoodaa buu yidhi ina khabaradeedii baad imoodaa buu yidhi walxaal baad imoodaa sidaa lam yujis aan u banayn lahu khabarka axad ruuxna fi naxwi naxwa dhexdiisa aanu u banayn an yataqadama inuu soo hormaro annama soo hormari karuu leeyahy ma soo taqadumi karuu leeyahy soo ma ya ama halkan uma habooni bu leya munaasab umihii booskan oo kale marka maxalushaahidkan waa bidkan aynu ka qaadanana ismiga iyo khabarku waa inay tartiibsanaadaan oo ismigu waa inuu soo horeeyo khabarkuna waa inuu dambeeyo ilaa in uu yahay maxay daraf iyo jaar iyo majruur inuu noqdo mooyaane hadduu daraf iyo jaar iyo majruur u noqdo waa soo taqadumi karaa macnaheegu waa intaa raaci waa amar amarkana maxaynu ka qaadananaa walamru yaktadi lwujuub ila biwujuudi saarif qaacidadu soo sama amarku muxuu faa'ideeya wujuub buu faa'ideeya ila raaci waa amare raaca yuraaci baa laga keenay waa raaci waa ilaali waa amar maadaam amar ay tahay waajib baynu ka qaadanana saxiix walala markaa tartiibta inuu ku sugnaado ayaa waajib ah qaacido kala qaado oo da waa ismiishaare ismigaa ismiishaaraha haddii aad aragtid ismi al wato oo ka dambeeya laba midunbaa kuu banaan inaad nactiyeysid iyo inaad iyo inaad ku bayaanisid so intaa ma intaana horeynu u qaadanay ilaa fi ladii waxaynu ka istinoonanaa mid muqadar ah fii kulli tarkiibin baan soo qadari karna siduu khudarigu soo qadarayo ama fii kulli mihaalin soo qadaro ama fi kuli miaalin soo qadaro inta kalena waa iska basiir wuxuu yidhi wa raaci ilaali daa kan ilaali atartiiba ah fii kulli tarkiibin tarkiib dhammaantii ku ilaali ilaa fi tarkiibi tarkiibkii mooye alladii tarkiibkaasoo yakuunu ahaanaya kaleyta muxuu ku tacalluqaya waa alladiidan siladeedii yakuunu ahaanaya kaleyta fiiha alla daarta dhexdeeda miyuu ku sugnaado hayra albadi kii afka xumaa hayrkii kii carabka dheeraa ayrkii aw layta hunaa alla halkan miyuu ku sugnaado hayr albadi kii carabka dheeraa hayrkii intaas waa basiid oo waxaynu qaadanay cadadkoogu inta uu yahay waxaa kalenu qaadanay tusaalayaashoodu inoo tusaalaye waxaa kalenu qaadanay khabarkooga iyo ismigooda qaabka loola dhaqmayo intaasaynu qaadanay wa hamza in naftax lisadi masdarin masadahaa wa fii siwaa daakagsiri waaya halkan sheekh wuxuu ka warramaya inna iyo anna soo ma garanasaan ya ina iyo ani xagga miisaanka way iska leegiin minus laakin way isle waxba kuma kala duwana waa hulai iyo hulai macnahana waa isku mid oo bimacnaa u akidu soomaa macnahu waayahay laakiin waxay ku kala duwan yihiin midi waa bifatxi اhamza midna waa bikasri اhamza haddaba u fiirsada maskaxdu soo jeedin baanta waa intii ogaa waxoogaa yarba ku jira intan kolley kutubta arnaan kuso qaadan si fiican ula socda marka waxaa jirta meelaha qaarkood oo looga baahan yahay un ismi mufrada bes wax kale aan looga baahnayn ismi mufrada un haddii halkan looga baahan yahay hamzada anna kordhigaysaa anna baad meelaha qaarkoodna waxaa looga baahan yahay jumlo meelaha jumlada looga baahan yahayna hamzadeeda waad hoos dhigaysaayo innabaad odhanaysaa meelaha qaarkoodna mufridna waa looga baahan karaa jumlana waa looga baahan karaa jaaza alfatxu walkasru fatxihiina banaan markaa kasrihiina banaan imise meelood ba hamsada la fadxiya saddex iyo soddon mawduc baa la fadxiya imise meelood baa la kasriya shan iyo afartan meelood baa la kasriya intaba adaa laga yaqaana de waad soo dhigata ina maali halkuu kaga waramay wahamza inaftax lisadi masteri masbes halkaasuu kaga warramay saddex iyo soddonkii sheekhu ballanqaad horu inoo soo shegay muxuu inagu yidhi tuqaribu alaqsa bilafdin muujazin buu yidhi ma intaasu kaga warramaya saddex iyo soddonka bal ka warrama wahamza innaftax lisadi masdari masadaha waa shadrigaasu kaga warramay saddex iyo soddonkii aduu kala fara mayna ma adko maskaxdu soo jeediya wuxuu yidhi wowa qaado iftaxda uge waa tax hamza inna hamzadeeda fatxi lisadi masdarin masdar awdistii darteedna u fatxi masadahaa ina booskeedii uu awday waksir kasri hamza ina ina hamzadeeda kasri fii siwaa madkuurkaaga wii ka so ha ileygu waa maxay waa saduhaa masadalmasderi kaa wixii ka hadhayna hamzada ina kasri haddii masder booska ina u degi karana oo mufrad ihiina iska fatxi waaba inta daabidkeedu waa maxay haddii masder booskan u degi karo hamzadii fatxi haddii aanu degi karinna hamzadii kasri waaba inta waay haddaba fiirsada hamzada waxaa la fatxinayaa waa saddex iyo soddon meelood baynu nidhi say ka soo baxayan way fududahay khudariguna wa idin wada qoraya intaan khudariga hadda si fiican soo akhriyo adun baa isku keenkeenayo waa isku soo dhufanaysaa fudud bay noqonaysaa kow afar meelood waa fii mawdici rafcin waa maxalurafca weeyaan afar meelood waa maxalurafca weeyaan waa maxay macnaheedu waa faacil ama waa ama waxa weeyaan naa'ibu faacil boos faacil bay taallaa wey macnuhu ama boos naa'ibu faacil bay taallaa ama boos mubtaday taallaa waa fii maxali rafcin ama waa marfuucu ficlin marfuucu ficlinti intaasoo dhan kugu guda jira isaga oo faacil ah awalam yakfihim qadrigeena si fican ugu soo barnay awalam iyo mutamimadii iyo awalam yakfihim anna anzalna iminka yakfihim awi faacilkeegii anna anzalnaada waya soo maha inadii maxay degtay meel faacil bay degtay idan masderka aynu soo xariraynaa muxuu noqonayaa faacil buu noqonaya de maxaynu odhan awalam yakfihim anna anzalna awalam yakfihim inzaalunaa odha boos naa'ibu faacil qul uuxiya ilaya anahu stamaca uuxiya aweyd naabi faacilkeygii anahu stamaca laga soo dhalaalinaya qul uuxiya ilaya anahu stamaca ay istimaacu nafarin sow laba ma mayana ee mubtade maxalu mubtade mubtade dhacday wuquucuha mubtada mubtaday dhacdayba wa min aayaatihi anaka tara alarda khashacatan wa min aayaati waa khabar muqadama ay mubtadihi ya ay mubtadihi ya anaka taral ardadan weeyaan de mina mubtada noqon meesha mubtade taallaa wa min aayaatihi ruyatuka alarda ru'yatuka alarda mayna saddexayn mayana meel khabar khabarkan saddex shardi loosi dhigaya mubtadahaasi waa inuu yahay ismu macne waa inaanu qowl ahayn mubtadihii khabarku waa inaan wax ku wada dhacayn saddexdaa shardi baa loo sii dhigaya waa kelidii abar mubtad waa inuu yahay ismu macno waa inuu yahay mubtad waa inuu yahay ismu macno w ismu daat waa inaanu ahayn ismu macno waa inuu yahay qowl waa inaanu ahayn khabarka iyo mubtadu waa inan wax ku wada dhacayn in wax ku wada rumoobayn itiqaadii annaka faadilun ictiqaadii annaka faadilun ya ictiqaad ma ismu macno mise ismu daat waa ismulmacno de waa master be ma wlba miy wlmaade walaa saadiqin alayhi khabaruhana waa maxay mubtadiya khabarkuna wax kuma wada dhacayaan ictiqaadkana aadaa itiqaadinaya fadliguna aaduu kugu jira mana laba shay kalahayn muctaqadii fadluka bay noqonaysa marka fadluka baa lasoo dhalaalinaya imisaynu hayna so afar ma hayno waaya maxalulfaacil iyo maxalunayfaacil iyo mubtada iyo khabar waa imisa soo afar maaha waayahay afar maxalunasba nasbahana afar baa ka soo baxaya oo waa maxay afartu kow inuu mafcuulu bihi noqdo walaa takhaafuuna annakum ashraktum ay ishraakakum inay noqoto maxay mafcuulu bihi booskii inay degto araftu anaka qaaimun malaatana fahmaysa araftu anaka araftu ficilay faalmanayn maxay u baahan tahay mafcuul mayna u baahnayn annaka qaa'imun baa fadhida booskii mafcuulka dhalaalide caraftu qiyaamaka sow kowma laba mafcuulu lahu ama mafcuulu min ajli baad u taqaanay boos mafcuulu min ajli inay dhacdo ji'tuka annii uxibuka ya jituka anii uxibuka ay liajli xubika de jacaylkaaga dartii baan kugu imid imise labo mafcuulu macahu yucjibunii waxay cajab gelinayaa juluusuka fadhigaaga cindanaa agtayada aad fadhiisato anta tuadiuna anta tuadiuna waa maay wa maca taxdiiika iyana lala qabo sheekaynta annaga aad noo sheekaynayso imise waa saddex meel mustan meel istina ina dhacdo tucjibnii umuurka niyow arrimahaaga iyaab gelinaya ilaa anaka tashtimu naasa laakiin dhibtu waxay ka taagan tahay mar kasto inu isku imaadno dad unbaad he wax ka sheegtaa waa hawle moogta ya intaasaan kugu godan laakin laakiin arrimaha kale he way toosan yihin bugule imisaa ka soo baxay halkaana inay boos mafcuulu bihi degto bos mafcuul min ajli inaad degto bos mafcuul macahu inaad degto iyo istina men afaran afartan afartii u geyso waaya sideed allahuma salli calaa maxamed sideed laba fii maxalli jarina in xaraf lagu jiro iyo in mudaaf lagu jiro iyadoo xaraf lagu jira dalika biana allaha huwa alxaqu xaraf aad iyo jaranba dalika bianna maanad arkan jirta dalika bna allaha ay bixaqiyat اllaahi saasay noqonaysa iyo in mudaaf lagu jiro inahu laxaqun mila maa anakum tandiuun mila maa anakum tandiquun ay mila nudqikum imise tobanba toban waxaad u geysataa wuquucuhaa mawqica mafcuuley calima wuquucuhaa mawqica mafcuuley calima maca cadami tacliiqi bilaami inay calima labadeedii macmuul booskooda ay degto calimana aan laam lagu tacliiqin haddii laam lagu tacliiqiyo kasraday soo geli hamsadii ila laamtu waxyaalaha mucaliqaadbay ka mid tahay calimtu anaka qaa'imun baad iska tiri ma tacliiqin ma calimtu lianaka qaimna da tira waa ka ka li'inna bay noqonaysaa isagaa inoo keeni doona calimtu anaka qaaiman calimtu qiyaam kaba macni noqonay waa imisa koob iyo toban soo maa koob iyo tobankaa waxaad u geysanaysaa koob iyo toban lagu soo cadfayo udkuruu nicmatii alatii ancamtu calaykum waanii fadaltukum waanii maxaad u fadxinaysaa waxaad ku cadftay mid mansuubade nicmatii alatii maanad ku cadfay mansuubaad ku cadftay waa koob iyo toban macduufo intaa lamidood ka soo cadaftid koob iyo toban aad ka bedeshid waid yacidukum llahu ixda aa'ifatayni anahaa waa bedel waa imisa saddex iyo soddon kaasa ka soo baxaya sharcigaaya inaguma cusbade mutamimadina waynu ku soo marnay qadrigiina waynu ku soo marnay marka ina maalik ballanqaadkiisii noo dhawey maha tuqarib alaqsa bilafdin jasmi intaa noogu soo ururiyey waa iska basayd insha allah wuxuu yidhi marka wa hamze wowga qaado iftaxda ugee waftax fatxi hamza ina ina hamzadeeda fatxi lisadi masderin masder awdistii dartii laamka laamu tacliile u fatxi masadahaa inama kaanu awdideedii u awday masadaha laftiisa yaa ku camal falaya sadiga hore oo masdera ku camal falaya de waksir kasri niyow ayo hamza ina ina hamzadeeda kasri fii siwaa daaka madkuurkaagaa hore wixii ka soo oo ah saduhaa masadalmasderi haddii ay awdi weydo iska kasri buu leeyay intaa fatxadii naga dhamaatay anna miso meelood baa la fadxiya hadda lagudha saddex iyo soddon haddaad u sheegtid koob iyo tobankaan kuu sheegnana waa sax ee kuu cadbade intaasuna iska xifdiba macduufka iyo inta kale waa iska basido meelaha waad ka arar karta waad soo raaraadsani laakiin koob iyo tobanka wax ka farcamayaan un xifdi adu mana basidayn koob iyo tobanka haddaad qaybtid inta kalena yadaa ku hoos imanaysa nin wax haystaa tahayde haddeed laakiin koob iyo tobankan maxaad cadaf keeniba fasir fi ibtida wa fi badi sila waxayu ina liyamiinin mukmila aw xukiyat biqawli aw xalat maxal xaalinka zurtuhu wa ini duu amal wakasaruu min bacdi ficlin culliqa bilaami kaclam inahu laduu tuqa shan iyo afartan maalkan laga saaraya fasir kasri ayo awi mafcuulki hamza inade ina hamzadeedii kasri fi libtidaai bilowga dhexdiisa ku kasri wa fii badi silatin silada bilowgeedana ku kasri wa xayu meelna ku kasri ina ini waa mubtada moogtahay bikasri lafdiha mukmilatu mid dhammaystiraysa ay tahay lyamiini dhaar mid dhammaystiraysa ay tahay ow xukiyat ama la xikaayoodo hiya inada bilqawli ay maca alqawli qowla jirhkii ow xallat ama ay degto inadu maxalla xaalin xaal booskii wadaalika tusaaluhu kaainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweeye ah aad ku qawshid zurtuhu waan soo booqday walxaal inii anigu duu amalin wa kasaruu carabi way kasriyeen hamza innabay kasriyeen min bacdi ficlin ficil dabadibay kasriyeen ficilka oo culliqa la tacliiqiyey huwa ficilka canilmafcuulayni laga tacliiqiyey bilaamina lagu tacliiqiyey wadalika tusaaluka inuka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid a ah weeye iclam ogow inahu ninkani laduutuqaa waa mid alla kacabsoo saaxiibe tafsiilun bacda tacmiimin bay dhahdaan culimadu wa fii siwa daaka ksiri fasir fi ibtida wa fi badisrana waa tafsiil tacmiimba marka hore kuu sheega wuxuu kuuri wa fii siwaada kasri waar intaa wixii ka soo aragtaa kasri oo la tag buu kadibna sheekhu haddana mawaadic ka miduu kuu taabanaya mayna tafsiilun bacda tacmiimin ayn tafsiil buu sheegay haddana dabadi marka innadina waa la kasrinaya hamsadeeda waa la kasrinaya waa xilima waa meeshan marka jumlo loo baahdo wey lix meelood buu ka sheega u fiirsada meesha koowaad idaa waqacat ina fi libtida ini waa markay hadalka bilowgeeda ay dhacdo waa maxay tusaaluhu ina anzalnaahu fii leyla qadr inaa acaynaaka alkawar riwaayadaha qur'anka o kale hadal bilowgii wey tusaalaha labaad ama mawdica labaad fii badi sil waa ina sila bilowgeed dhacdo wastu sila kuma odhan ada silada bilowgeedu wastu sila miya wastu sila hadday dhacdo la egeegayahay ya sadrusilu guri sheekh la socode jaa aladii inahu qaaimun inahu qaa'imun tan waa jumlada silada noqonaysa sadrigeedii mayna dhicin wa aataynaahu min alkunuuzi ma ay alladii kii baan siinay ina mafaatixahu latanuu bilcusba furayaashiisu ay cusleynayaan maxay kooxda ragga ina ma waa mawsuula inaa la daba dhigay markaas sadrusila waa ina dhacdo waa imisa waa laba saddex an taqaca jawaaban lilqasami wa fii khabariha laamu jawaabu qasam waa ina dhacdo khabarkana waa inu laam ku jirto waa shardi taa ka alle ka boodbaltaa taa waba ka hoos farcamay maaad haysa halka hore maaad igu haysay fii badi ibtidaa fi libtidaa wa fii badi sila soo lama ima haysid saddex an taqaca fii jumlatin maxkiyatin bilqawli waa inay maquul u noqoto qawl waa inay maquul u noqoto qawl maquulu qawlte maquulu qawlkisa ma garanaysaan waa ina taa noqoto marka qaali macaani fara badan bay ku timaadaa qaalo wuu seexdayaa jirta qaalo wuu maleeyayaa jirta qaalo wuu hadlayaa jirta qaali way macno badan tahay waa qaalada bimacnaa talafadaa la socda qaala inii cabdullah qaala maquulu qowlkeedii mee qaala wuxuu yidhi nabi ciise inii cabdullah inii cabdullah waa saddex ta shanaad an jumlatin fii mawdici alxaali waa inay dhacdo jumlo meel xaal taalla jumlo boos xaal taalla waa inay ku dhex jirto iyada iyo jumlada ka dambaysa waa inay fii mawdic alxaal dhacaan waa maxay zurtuhu wa inii duu amal zurtuhu wainii duu amal waan soo buuqday walaal inii duu amal anigu aan ahay mid he raje iyo wax ka qaba ano wax ka yar quuldaraynaya ayaan u imida imashada maxaa la jirta amal waxbaan ka ididiilaysanaya buu leeyahay mawduucilxaal bay dhacday waay an an taqaca bacda ficlin min afcaali اlquluubi waqad culliqa canha bilaami waa in ay daba dhacdo ficil afcaalulquluub ka mida afcaalulqulub wayna iman doonaan way horan war u taqaanin weliba lagaga tacliiqiyey maxay laam waa maxay calimtu ina zaydan laqaa'imun eg calimtu ina zaydan calim waa ficil min afcaali lquluub soo ma laam baana lagu tacliiqiyey soo ma calimtu ina zaydan laqaa'imun waa waajib in la kasriya waa imisa shan baynu haynaa sooma an ibnu caqiilkeeg la soco wuxuu kuugu daray qaar buu kuugu daray idaa waqacat bacda alaa alistiftaaxiya alaada istiftaaxiyada dabadeed waa inay dhacdo alaa inahum hum sufahaau waa alaa alistiftaaxiya waa imisa waa lix tirsigeeni sow lix maa idaa waqacat bacda xayu xayu waa inay id baa lamide haye ijlis xayu ina zayda jaalisun waa imisa toddoba sideed idaa waqacat khabaran limubtada'in huwa ismu caynin waa inay khabar u dhacdo mubtade ismu cayn ah mubtade ismu cayn ayay khabar u dhacaysaa u fiirso mubtade ismu cayna ayay khabar u dhacaysaa mubtade ismu cayna ayay khabar u dhacaysaa limaada lana almasdara laa yukhbaru bihi can daat isaga marka mubtade ismucayna eeg mubtade ismucayna ayay u dhacaysaa maxay ayay khabar u dhacaysaa zaydun inahu qaa'imun baa iska odhanaysa waa imisa sideed waxaad u geysataa waxaad u geysataa xataa alibtidaa'iya dabadeed marida zaydun zayd baa xanuunsaday xataa inahum laa yarjawna ilaa ayna rajaynayba burigiis iyo bogsimiis imise sagaal waaya sagaal idaa waqacat bacda mawsuufin inay mawsuuf dabadii dhacdo idaa waqacat bacda mawsuufin inay mawsuuf dabadii dhacdo imise oo aayadda qur'aanka ah ee ah wa aataynaahu min alkunuuzi maada haddaynu mawsuulo ka dhigno waa sidrusil haddaynu ka dhigno maada nakiro mawsuufaana dee sifay dhacaysa maaga oo ina mafaatixahu ila labada wej baa ku banaan maadaas ina macrifo mawsuula noqoto iyo macrifo mawsuufa ina noqoto nakiro mawsuufa ina noqoto imise toban kalaa istiftaaxiye la yadhaa baa jirta kalaa ina alinsaana la yadqa oo istiftaaxiye wey kaladaas waa bimacnaa alaabay lamid tah o istiftaaxiye weeyaan waa imisa koob iyo toban soo maaha halkii qasamkii dib ugu soo laabta qasamka lix suura ka soo baxe laba suuro jawaasulamrayn bay noqon doonaan afar suurana waxa waajib noqon doona hamsada in la kasriyo bal jawaasulamraynka dib inoogu dhig waxaanu soconnaa iyadoo kasriga waajib yahay soo maaha in la sheego ficlulqasamka iyo laamta in khabarka la geliyo ficlulqasamkiina wuu yaalaa e khabarkii inadana maxaa la geliyey laam baa la geliyey wyaxlifuuna billaahi inahum la minkum ficlu qasamkiina waa yaallaa khabarkiina laan baa la geliyey ahaulaai aladiina aqsamuu billaahi jahda aymaanihim inahum la macakum waa imisa hal boos baaqasamki hal boos banka alka hor maxaad yeesi koob iyo toban dhade xabaddan iyo hugo qasamkaan ka hayo in ficlu qasamkiina la sheego khabarkiina laam la geliyo labiyo tobanmane waayahay lixadfihii duunaha waxaa la xadfay ficluqasamkii u go'an yahay laakiin laamtii baa ku jirta maxay khabarka waalcasri ina alinsaana lafii khusrin khabarkii mina lafii khusri ku jirin mina laamti ku jirin laakiin ficluqasamkii waa go'an yahay imise saddex iyo toban iyo labadii bayna go'an yihiin ficluqasamkiina ma joogo laamtiina kuma jirto xamiim wاlkitaab اlmubiin ina anzalnahu fi leylati mubarak ama wallaahi ina zayda qaa'imun imise afar iyo toban xabadda u dambaysa qasamkii wuxuu noqday jumla ismiya qasamkii waa maxay waa jumla ismiya khabarkiina maxaa ku jira laan baa ku jira lacamruka ina zayda laqaa'im lacamruka inahum lafii sakratihim yacmahum inahum soo taleegi maad la socon lacamruka ina zayda laqaa'im imise shan iyo toban shan iyo tobankii lagu soo cadfay uge shan iyo tobankii laga bedelin uge waa shan iyo afartan minan mise wy shan iyo shan iyo afartan shan iyo afartanka waxba kaama gelina shan iyo tobankan hore lagu sheegay un xigta horta waxa lasoo cadfayo waa basid wax la cadfiyo wa lbadaa waa fudayd maa laakiin kolkaad fahamtid raasamaalka markaad fahamtid ayaa wax lasoo cadfiyo wax la bedelaya aan baran doona shan iyo tobankan sideeda xifdi maan ku celiya mee way duuban yihin dade shan iyo tobankaa weyan iyado laqmada dib ugu noqda faksir mafcuulkayga waa maxay waa hamza innabay noqonaysaa filibtidana ku tacaluji wa fi badi silana ku sii cadaf waxayu waxaa lagu cadfayaa fii badi sila ama filibtidaba iskaga cadaf inna waa mubtade mukmilatunna waa khabar inna loo idaafaynaya liyamiininna mukmil iskaga tacaluji aw xukiyad naabi faacilka waa inna bad waa bimacnaa maca bay yidhahdeen culimadu xallat maxalla maxalladan labaa inoogu bannaan inaynu nidhahno waa darfu makaan iyoynanu idhahno me waa master mimiya macnu isbedeli maayo o xallad ay degto maxalla xaalin xaal booskii ay degto ama maxalla xaalin ay xuluulu xaalin xaal degistii ay degto saasuu noqon ka zurtuu weynidu amal wa kasaruu wowga carab ku rid faacilkiina mafcuulkiina muxuu noqonayaa hamza ina min bacdi ficlin iskaga tacaluji culliqa jumladan ficilkan muayru siiqa maxaynu odhanna waa sifo limaada liana aljumla bacda nakiraati sifaatun wa bacda almacaarifi axwaalun bilaa mina culliqa ku tacaluji kaclam soo ma garanaysaan kaafkani xaqiiqatan wuxuu galay calaa qawlin durixa wa baqiya maquuluhu muxuu galay mar kasta tusaalayaasha wadaalika qawlan soo qadarna iska ilaaliya waxaad odhanaysaa xaqiiqatan xarfujarkani wuxuu ku jiraa calaa qawlin durixa qowl la wa baqiya maquuluhu maquuluhu maquulu qawlkiisiina u baaqi noqday kolka waxaan meesha yaalla waa maquulu qawlkii laakiin yaa meesha ka go qawlka laftiisa wixii maquulu qawlka loo noqonaya ka go bal laqmada u fiirsada adaba fagsir kasri hamza ina ina hamzadeeda kasri fi ibtidaai bilowga dhexdiisa ku kasri wa fii badi silatin silada bilowgeedana ku kasri waxayu makaana kasri ina ini mukmilatu mid dhamaystiraysa ay tahay lyamiinin dhaar aw xukiyat ama lagu xikaayoodo hiya ina bilqawli ay maca alqawli qawla jirkii aw xalat ama ay degto hiya ini maxalla xaalin xaal booskii ay degto wadalika tusaaluhu ka inuu ka qawlika marka saasaan ku waa qowlkaaga iyo wixii lamid ah aad ku qawshid zurtuhu waan soo buuqday walxaal baan soo buuqday inii anigu duu amalin mid raje iyo ididilo u saaxiibaan ahay wa kasaruu carabi way kasriyeen hamza ina ayay kasriyeen kasriyeen min bacdi ficlin ficil dabadii bay kasriyeen ficilkoo culliqa la tacliiqiye ama la xidhay huwa ficilka canilmafcuulayni labadii mafcuul laga xidhay bilaamin laamna lagaga tacliiqiye oo lagaga xidhay wadaalika tusaaluhu kainunka qawlika qowlkaaga iyo wixii lamid aweeyi iclam ogow inagu ninkani laduu tuqaa mid alla kacabsi oo saaxiib a weeyaane marka maxaa inoo dhiman jawaasulamriinkii sooma wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha ilaa anta